لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذكر في المكر والخديعة wuxuu ku saabsan yahay almakru awdaash baabu man kariha amthaala saw-i wuxuu ku saabsan yahay man kariha qofkii nacay amthaala saw tusaale xun inuu noqdo tusaalaha xun inuu qofku uu tusaale xun noqdo nacidda la nacay ee karaahiyata amthaala saw tusaalooyinka xunxunka nacitaankeeda ah, iyo qofka nacaya waa qof kasta oo muslim ahoo wanaagsan inuu naco inuu noqdo tilmaan xun oo waxaan wanaagsan in lagu tilmaamo liladiina laa yuuminuuna bialaakhirati mathalu saw walilahi almathalu laclaa marka tilmaanta wanaagsan in la yihahdo qofka waa taqi waa mu'min waa saadiq runsheeg ah waa qof ammaano badan waa qof cafiif oo dhowrsoon tilmaamahaas wan wanaagsan oo sifatu alambiyaa washuhadaa asidiiqiin washuhadaa wasaalixiin dadkaa tilmaamahay lahaayeen kuwaasaa la rabaa in lagu tilmaamaado ama tilmaanta xun ayadoo qofka inuu ku tilmaamaado ma wanaagsana qaala xadahanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadahanaa sufyaan can ayuba can cikrima can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal laysa lanaa nooma sugnaanin buu nabiga alayh salaam umat muxamed umat lijaaba dadka wanaagsan ee islaamka ah munaasab oo ma aha mana lahaa mathalu saw-i tilmaan xun iyo tusaale xun markaa la ilaaliyo tilmaamaha xuxunkaa qofka inuu ku sifaysnaado oo muslimka aan laga rabin waxaa kamid ah alcaayidu fii hibatihi qofka hibadiisa ku noqonaya sadaqadiisii iyo waxbixintiisii dib u soo ceshanaya kalkelbi ay buu la mid yahay yarjicu noqonaya fii qayihi mantagiisa ku noqonaya marka waa tilmaan xun qofku marka inuu sadaqada uu bixiyey hadiyada uu bixiyey cadaayaadka ee waxaan uu bixiyey uu ku laabtay silmaantaas xun buu qaadan oo ku sifaysnaan kuwaa lagu tilmaamay ka mathali alximaar oo shareecadii ku dabaqmi waayey oo diintii qaadan waayey oo macaankeedii qaadan waayey xumaantii ay reebaysana ka hari waayey marka waa malabkaas oo kale oo dameer la saaray waxba ka faa'iidi maayo kalkelbina waa kan kuwii kale ayaguna famathaluhu kamathali lkelbi ayaguna la yihi dadkii diinta ilahay ilaahay siiyey oo diintii ku qanci waayey diintii ilaahay siiyey ee qiimaha badneed ee ilaahay uu ku kaafiyey iyo ku kaaftoomi waayeen oo ay ku qanci waayeen oo wax kaley fiiriyeen oo adduun bay ka horumariyeen marka famathaluhu kamathali lkalbi asagana la yihi marka xayawaankii xayawaanada ugu hooseeyey oo haddana xaalad aada u hooseysa ku jira ayaa lagu shabahay waxaa la yidhaha akhasu lxayawaanaat fii akhasi axwaalihi akhasu lxayawaanaati fii akhasi axwaalihim xayawaanka ugu khasiisan ee ugu liita waa ey meeluu yimaado oo istaago ay malaa'igtu imaanaynin oo meesha uu taabtaa toddoba jeer la dhaqayo carab lagu darayo haddana xaaladda ugu xun ee ku sugan yahay oo ah inuu mantagiisa cunaayo yaa lagu shabahay qofkii caayidkahaa waa haddii hibadii laga qibdoodo oo lagala wareego oo laga qaato wey laakiin haddii hibadii aan laga qibdoonin weli way ka sahlan tahay waxaa kaloo iyaduna sahlan oo aan soo gelaynin hadiyatu lwaalidi liwaladihi waalidka wixi uu waalidkiisa siiyo isagoona waa ka soo ceshan karaa oo waxay yidhaahdaan sababtuna waxaa weeye xadiidka ishaare kale oo oo nabiga calayh salaam yihi anta wamaaluka liabik iyadoo ay fiican tahay haddeen wax daruura ah iyo baahi ah ama xaalad kale ayna keenaynin inaan waxba lagu noqonin laakiin haddii xaalad keenayso ama baahi ay keento dhib ma leh laasiyama hadduu u arko inaan cadaalad ahayn inuu qaarna wax siiyo qaarna una wax siinin xadiidkii nucmaan binu bashiir nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu bashiir aabihii uu ukeenay nucmaan u keenay waa kii dhihi jiray cisho caruurtaada haddi aadan wada siinin waa jawr iyo dulmi baabu maa dukira wixii la sheegay fi lmakri khayaamada makriga dhagarta dhagarta iyo dibinbaalada dibindaabada iyo mxuu ahaa suu tawiya waxa xun ee qofka maaragtay uu hoos ka samaynayo ayaa makri la yidhaahdaa shirqoollada iyo walkhadiica khayaamada inuu qofka qaaid noqdo wax khiyaama oo qof dhakra oo u maaratay cimilgala oo ku talagala qofka inuu bohol ku rido oo mar walbaba isha ku haya ceebtiisii iyo xumaantiisa indhahaba aan ka laabanaynin oo wax khayr iyo wanaaga aan u ogoleen oo ka bakhaylhaya intaba way soo geleen makri iyo khadiica xadiidkuna saasu ku imaanaya qala xadahanaa axmed bn xajaajin qaala xadahanaa xaatim ibnu ismaaciil qaala xadahanaa abulasbat alxaariثi wasmhu bishrun bishr bn raafic can yaxya bn abi kathiiri can abi salma ibn cabdiraxman can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alيyh wasalam nabigu wuxuu yihi almu'minu qofka muminka ah girun weeye qof ka dhoohan oo ka indhalaabaya xumaanta raaraacideeda kariimun weeye qof wanaagsan oo macaan oo dabcigiisa maaragtay maxmuud oo la mahadiyo hir waa qof maaragtay mu'minka xaaladiisa mar walbaba dhanka xun ayuu maaragtay ka indhalaabaya indhaha ka laabi yaa hiri la yihahdaa wax qaailaah iyo wax baatin oo u qarsoon iyo waahirkiisa oo khilaafsan baatinkiisiiyo ma laho xumaanta qofkana ma raaraaco qilat lfitna lishari baa la yihahdaa in sharta iyo shuruurta dadka aadan wax badan aadan usii dhunduleelin oodan sii raaraacin oodan dan ka gelin ayaa waxaa la dhahaa ir ya yaa cadam lgir la yihahdaa ya waxaa la dhaha ir la yihahdaa kariimkuna waa sifadii wanaagsaneed oo iyaduna wax walba oo wanaag oo dhan waa sifo oo shariif lakhlaaq baa la waxa allaala wixii akhlaaqda wanaageed oo dhan baa soo gelaya kariim sida la-iimka uu yahay jaamic sifaat asuu sifaatka xuxunko dhan ay u kulminayso yuu kariimkuna wuxuu kulminayaa akhlaaqda wanaagsan oo idilbu kulminaya marka kirun qof muminka waxaa weeyaan kiri aho aan aada oola soconin oo ku ku kadsoomi mar walba wuxuu ku kadsoomi dadka xusniyada uu qaba iyo niyad wanaagooda wanaag buu iskaga iskaga malayn markaasuu deena xumaan samayni indhuhu ka laabi ku kale indhuu kasii laabi dhihi maayo dadka waxba lama caamili mahayo dadka ehlu shar bay noqdeenoo banaankan ka istaaga dhihi mahaye maha isagoo oy mar walbaba laga yaaba inay si xun iyo tasarufaad xun uu kala kulmo ayuu haddana indhaha ka laabaya qofkaasaa kiri la yidhaahdaa marka waa almutagaabi abi ma fiican inaad noqoto laakiin waxaa fiican inaad noqoto almutagaabi qof gabi iska dhiga doqon doqon iska dhiga yani dadka xaggooda adoo og wuxuu sameeyey baad salaami salaan macaan wax iska siini xiriirini la tacaamuli meeshuu kuu kaxaysta raaci maca dalika waxuu sameeyey iyo xaaladiisii iyo duruuftii uu ku sugan yahay iyo qaabkiisa dhanna waad la socotaa laysa algabiyu bisayidin fi qawmihi laysa algabiyu fi sayidin fii qawmihi laysa algabiyu bisayidin fii qowmihi laakin sayidu laakina sayida qowmihi lmutaqaabi bu yihi laakina sayida alqowmi laakina sayida qowmihi almutaqaabi sayid qowmka waa midka qabiga iska dhigo laakiin nin qabi oo doqona waxba ogeyn daahir iyo baatin waxbaan kala garanayn wax qarsoonaya la sameynaayo iyo dhagarta socota waxa muuqdana aan si fiican u kala sooci karin qofkaas sayid ma noqdo sayidka waa ninka wax walba og laakiin haddana shiida kala socda oon isku taagaynin oo mar walbaba aan qodob eh, mart mxu ahaa qobka qobka usaaraynin qobka qobka usaaraynin yaa giri la yihahda dayib almu'minu qofka mu'minka girun weeyaan qof lagu kadsoomayo wanaaggiisii iyo macaankiisa dabeecadda kariimun oo dul muxuu aha wanaag badan deeq badan karamku waa sifo wanaagsan wlfaajiru faajirkana qofka xune faajirka ahna khibun weeyaan qof khaayanahoo la oo bakhayl ah khibigu waxaa weeyaan waa khidaaca iyo khayaamada iyo dadka dhexdooda xumaan loo kala socdo mar walba laga sheekeeyo xumaanta dadka yaa khibi la yihahdaa la waa qofka aan wanaag dadka la rabin bakhaylka aan qofka wanaag la rabin ee mar walba hataa saga loo galo aan wanaaggi loo galay xataa aan aqoonin inuu aqoonsado wax wanaag oo ictiraafiya ma jirtaba marka uu ku og ku ogol yahayba marka bakaylka xun baa laim la yidhaahdaa sifa aad u xun weeyaan marka qofka muuminkaa inuu noqdo qof xagga wanaaggaa jira niyadda wanaagsanna mar walba u badiya malaha wanaagsanna mar walba wax ku xumbaara dadkana raacraacooda iyo masaawidooda faraha kala baxa waxaa la yihi ninkii raadiya tol wada fiican ninkii raadiya tol wada fiican muxuu noqdaa tollaan buu ubaxaa baa la yidhi tollaan haddaad saaiib saaxiib fiican raadisana saaxiib laan baad u bixi haddaad naag wanaagsan raadisana naag laan baad u bixi waa sidaas leanna waxaa weeyaan alkamaalu lilah alkamaalu lilah kuwa banafka badan ee mxuu ahaa santaaga badan ee guurka xaggiisa aad maarata wax walba un shuruuda un taxda inta badan doobnimay ku duqoobaan doobnay ku doqobaan oo waxaa weeyaan waa sida neef oo biyo diidan eh, xoolaha soomaalka qaar baa waswaas qabee dadka ariga raaci jiray arigaa u daran weliba idaha xoolihii markay cabaayaan cabi mayso laakiin markii xoolihii ay saa u yar dareeraan way soo ordi way sii ordi haddana way soo ordi haddana way soo ordi marka dambe xoolihi tag marka arta iyadoo ooman bay ay fuli haddaaban yaxaas ku dhufaninba yaxaas hadduna ku dhufaninba marki ay kasoo hadho reerkii marka ma fiicna waxyaalaha noocaasa tatabucaana ma fiicna niyad wanaagaa fiican baabun asibaab caydi caytankii buu ka wadaa in la caytamo qof hadduu ku caayo cayo haugu jawaabin macnaha saas qaala xadathana maxamed bn umayata qaala xadathana ciisa bn muusa can cabdillahi bn kaysaan <clears throat> can cikrima can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala istabba rajulaan laba nin baa caytamay ninba ninka kaleu cay dabamariyey calaa cahdi rasuuli lahi sala allah alay wasalam marka marka hore lakin cayda maay ku bilaabatay kubaa bilaabay kii kale waa aamusan yihi istaba rajulaan laba nin baa caytamay mid baa bilaabay calaa cahdi rasuul xilli nabiga alayh salaam fasaba axaduma midkood baa caydii bilaabay walaakharu kii kalena saakitun waa aamusan yihi kii kalena waa iska aamusan yihi wanabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiguna jaalisun waa fadhiyaa waana isku dhegaysanayaa waxaad garanaysaa mararka qaar inuu hadallo aan wanaagsanayn ay dhacdo dadku waa bashar oo nabiga oo jooga alayh salaatu wasalam hortiisa laisku cadhoodo oo hadallo laisdhaafsado waa dhacdaa ma badna ma badna oo akhlaaqda iyo tarbiyada wanaagsan iyo khashyada iyo wanaaga yaa badan laakiin marar dhacdooyina waa dhacday wnabiyu sala allahu aleyh wasalama jaalisun uma radda alaakharu kadib humada fiiri muddo markii uu kan caytamaayey oo caytamaayey kii kale waa isxajin waay uma radda waa jawaabay alaakharu kii kale waa jawaabay cayi ku jawaabay markaasuu fa nabiyu nabigu waa fadhiya waa iska fadhiye nahada nabiyu nabiga alayh salaam baa hinqado kacay faqiila waxaa lagu yihi nahaagta nabi alla waad kacday ninka ninka caaya markuu iska celiyey qaala wuxuu yihi nahadat ilmalaa'ika malaa'igtii baa kacday oo majliskii ka kacday fa nahadtu macahum anna waan la kacay oo waan raacay ina haadaa midkan midkan aamusan weeyaane ina haadaa midkan maa kaana saakitan ee muddata kownihi saakitan intuu aamusnaa raddat ilmalaa'ikatu malaa'igtaa radinaysa oo jawaabaysay cala kii bay u jawaabaysa sabahu caay intuu kan aamusnaa malaigta waxay ujawaabaysa kii caay isaga malaaigta u jawaabaysay oo ka jawaabtu kan bixin lahaa ka ka bixinaysay falamaa radda markuu asagii malaaigtii oo u hadlaysa hadalkii malaaigta uhadlaysay uu gacan dhaafo uu quusaday oo uu ku kaafteemi waayey nahadat ilmalaaika malaaigtii waa kacday hadda waa saas adoo lagu hadlay hadda da docda ka gash war adoo lagu hadlaayo oo lagu difaacayo oo garab lagu yahay baad buba soo tiri oo soo booday qofki intuu kaa dharsoo kaa cajiz kaa dhaqaaqaya adaa ah, waaba lagu hadlaya waxaa la yihi haddii lagu sheegana waa la ssheemaa haddii lagu sheemana waa la issheegaa baa layidhi haddii lagu sheego isheeb isqari aamus waaba lagu hadlayaay lakin haddii lagu sheegi waayo markaasaad sheegi o di waan jooga anigana falama radda nahalat ilmalaaika xadiidku daciif ulisnaad weeyaan oo cabdullahi binu kaysaan ayaa xadiidka ku jira oo daciif ulisnaad ah saasuu xadiidku daciif buu noqday laakiin in labada qof ee caytamayso midka cayda bilaaba uu xun yahay mar walba waa inoo imaan doontaa almustabaani maa qaala afcal ilbaadi waa inoo imaan doontaa iyo nabiga calayh salaam in ayagoo caytamay mararka qaar raba saxaabiya oo wax isdhaafsaday uu mid hadlaayo oo caytamayo caraysan uu lah <coughs> dhex joogay oo uu la hadlayn waa mari doonaa iyaduna oo uu siduu ku qaboobi lahaa u sheegay qala xadaana hishaam bnu camaar qala xadaana radix bnu caiyata qala xadaana ibrahim bn abi cablah can umu darda umu darda suqra wey alfaqiha taabiciyad wey tan laba umudarda abu darda xaasaskiisa ahaayo midna saxaabiyeed bay aheyd alkubra baa la dhahaa midna taabiciyeed bay aheyd asuqra suqrada weliba faqihad haqa fiqiga masaaisha fiqiga arkaysaa masalatu tashahud iyo ataxiyaadka kaana tajlisu tarabuca fi bukhaari somaan soo Eh, ah, markaad taxasanayso can umi darda ana rajula nin baa atahaa u yimid umudardadiibu u yimid walaaddii umudardadeed yuu war u keenaya faqaala wuxuu yihi ina rajula nin baa naala minkii wax kaa sheegay oo ku gaaray cinda cabdilmelik cabdilmelik bin marwa ninkii madaxda aha madaxweynaha agtiisa yaa ninka usoo hadal qaado wax kaa sheegay fa qaalat gabadhi fiir qiimaheeda hadal qiimo badan oo runtii noqon karta miisaan oo u noqon karta qofka inuu mar walbaba uu tixgeliyo oo xumaanta iyo wax ka iyo ammaanta labadaba iskugu mid ay noqoto tusaysana ikhlaaskiisa iyo waraxnimadiisa iyo daacadnimadiisay ku hadashay waxay tiri ina in um, in nuban haddii nala dhacniyo waxna naga sheego nuban haddii nanagu caayo nanagu dhacniyo bimaa laysa fiina waxaan nagu sugnayn oonan ku sugnayn oo xumaanoonan qabin haddii nanagu daleeceeyo fadaalamaa waxaa badan zukiinaa ina nagu ammaanay bimaa laysa fiina waxaanan lahayn soo maarti haddii wax xumaanahooda lahayn lagaa sheegay wanaagaad lahaynna in badan baa lagugu sheegay a ah, wanaagaada lahaynna in badan baa lagugu sheegay meeqaa qofka la ammaanaya isagoo ammaanta aan mudnayn oo hal zaawi iyo hal dhinac inti laga fiiriyo ammaan la huwini oo la ammaani oo la dhihi waa nin wanaagsan oo kada ilahay baana khabaayaadkiisa iyo waxa qarsoon og oo ceebtiisa hoose ilaahay baa garan ilaahay baa sitiira ilaahay baa qariyey marka xaalad uuna markaba lahayn oo una mudnayn baa lagu ammaani marka haddii wax laga sheegay oo waxaanan mud ahayn laigu sheegay waxaanan ahayn oo wanaagana waa laigu sheegay bay tiri marka mar walba fiiri in wanaagna lagaa sheegayo laguu sheegi xumaanna lagaa sheegi hadday sidaa noqoto ilaahay un xiriir la yeelo rabbi baa kala garanaya maxa xuntaada iyo santaada eh asaga agtiisa qofkii ku weynaada umaana weyn oo sareynaya ee dadka agtooda waxba qiimo ah waxba qiima ma keenaysa laa tuqadim walaa tuaakhir dadka o dhan haday ku amaanaan ku waxeeyaan ilahay agtiisaba haddii aad waxba ka ahayn waxba ku tari haddii dadka o dhan ay ku dhaleeceeyaan oo wax kaa sheegaan ay ku dacaayadeeyaanna ambiyadii sidii la yeeli jiray oo ilahay agtiisa aad sharaf iyo cizi ku leedahay maxaa kaa jabay kaa jabay male kuwaasna saxaa'ifu acmaalihim iyo warqadahoodii unbay buuxinayaanoo xubaan ka buuxinayaan ayagaa ayagaa isku kiiska isku buuxinaya qofka wax kaa sheegaya kiiskaasaa isku buuxin warqadihiisi unba buuxinaya adi waxba ku yeelin adigo agga wanaagga ku socdaba xasanulisnaad wey xadiidka waana athar oo umudarda gabadha la ay ku hadashay qala xadathana shihaab bnu cabadin qala xadathana ibrahim bnu xumayd aruwasi an ismaaciil an qaysin qaal qaala cabdullahi ba wuxuu yihi ibn mascuud weye idaa idaa qaala rajulu ninku hadduu ku yidhahda lisaaxibihi saaxiibkiis anta caduwii cadowgeygii baa tahay cadow baad igu tahay faqad kharaja axaduha midkood wuxuu ka baxa min alislam islaamnimada leannahu cadowga xaqiiqiga waa kee waa gaalka cadowga xaqiiqiga gaalka wey marka cadowgeygi baa tahay macnaheed waxay ka dhigan tahay isku diinba ma nihinba waxaa keeni kara cadowga xaqiiqada waa ikhtilaafu diin in diinta la isku khilaafsan yahay baa cadaawad keeni karta maqafqada rajax wadda min islaam ka baxay aw beri-a min saaxiibihi saaxiibkiibuu beri ka noqday kol hadduu cadow waada yahay laba qofoo cadowa isku wadama marayaan kala beri bay noqdeen oo kala waday noqdeen qaala qays baa wuxuu yihi waa hadal aad culus moogtahay oo waciid shadiida weeye markaasu waa akhbaranii bacdu wuxuu ii sheegay abu juxayfa buu leeyahay abu juxayfa binu cabdillahi suwaay ninkaa la yidhaha qays ayaa wuxuu leeyahay abu juxayfa wuxuu ii sheegay ana cabdallaahi qaala inuu yihi ilaa man taaba qofkii toobad keena mooyeene abu juxayfahaas wah bin cabdillahi baa la qofkii toobad keena mooyeene haddaad sidaa ku tagto od u aragto muslimiinta col inay ku yihiin cadaawad ku yihiin isku maaratay aragti iyo isku manhaj aynan ahayn beri baad kala noqonaysaanoo de isku wadda haysaan bay ka dhigan tahay waa waciid adilat lwaciid baa la dhahayo nimankan khawaarijta dhinac bay kaga dhegan yihiin dhanka kalena murjiada lagu radiyaa murjiada leh in camalka uuna waxbaba isbedelaynin iimaanku oo laa yaduru danbu maca aliimaan iimaanku inuunan dembiga iyo xumaanta la sameynaayo waxbaba iimaanka unan bedelayn oo afsaqu nnaas iyo iimaanu jibriil waa isku mid bay leeyihin iimaanu afsaqi nnaas iyo iimaanu jibriil malkuljibriil iimaankiisa waa isku hal bay leeyihin isku hal bay leyihin waa nimankaasi murjiaa la yihahdaa kuwana qulaad weeyaan oo xadiidkan o kale haday maqlaan waxay dhahayaan waa gaal khaalidun mukhaladun fi naar bay dhahayaan intuu gaalo buu naar ku waari weligoodba adiladii wacdiga iyo adiladii tawxiidka iyo ka hadlaysa fadligiisa iyo shafaacada waxaasoo dhan ba ayaguna ka ibnalaayihin marka labadaasba qolo walbaba hal dhinac bay wax ka fiirisaa waxaana la rabaa shareecada in adilat lwaciid iyo adilat lwacdi bishaarada iyo nadiirka nabiga waa loo soo dir labadaba bashiir nadiir bu ahaa in laisku wada rajada iyo khoofka ayaa la rabaa baabu saqyi lmaa biyaho la waraabiyo in dadka la waraabiyo oo biya biyaha la siiyo biyo waraabin la dhaamin iyo biyo dhaamin oon baa dhacay baadiyii buu oon ka dhacay magaaladii baaba oon ka dhacay oo la rafaadsan yahay in xagga biyaha culays la saaro oo dadka la waraabiyo dad waxaa jira biyaha aan soo jiidan karin biyaha soo dhaansan karin iibsan karin kuwaan in laga warhayo oo la ogaado saqyulma marka adilada oo ka hadlaysay sifaadka xunxunka ee qofka muslimka aan loo ogoleen ee ah dacniga iyo caytanka iyo lacanada iyo sabiga ayaan qaar soo qaadana qaarna waa imaan doontaa dhexdi wuxuu geliyay musanifka saqyulmaa marka waxay ka dhigan tahay indhaha xumaanta ka laabo waxba cawraadka dadka haraaraacin cayaafxumi waxaa ku mashquulin bale bedelkeed samafalo noqo samafalo noqo waxay sheegayaan dadku ha sheegaano adigu maxaa noqotaa samafale dadka waraabi khayrka ku mashquul ikriga badi cibaadada badi sadaqada badi xaggaas marka munaasabada ilaa meesha hadda musanifka baabka u dhigay waa meel hadda aan labada axaadiis soo socotay kuwa kaleba aan munaasib daahirka u ahayn lakin dhankaasa laga fahma waa laga yaqaanaa imaam bukhaari raximah llahu tacaala fiqigiisa daqiiqa waa lagu yaqaanaa inuu baab aan daahir ku ahayn mawaadicda laga hadlayo oo mararka qaarkood uu dhigo marka waa dhici kartaa inay tahay ujeedada uu sidaas qaala xadathana msdd ibn msrdi qala xadathana cabdlwaxid xadathana leyth leyth ibn abi sulaym weeyaanoo daciif xadiidkuse duruq kalu yeeshay can daawus ibn kaysaan can ibni cabaasin adunuhu rafacahu shakan leythu maa shakisan waa nin laydkuna daciif mukhtali ah isku dardarmaday mutaabacaad buu leeyahay iyo shawaahido xadiidku uu ku kor noqday mooyaane asaga xadiidkiisa waa la tuuri lahaa qaala fi ibni aadam ibni aadam waxaa ku sugan buu leh ibn cabaas ba hadalkoota situuna wa halaahumiati sulama saddex boqol iyo lixdan xubnood oo mase cadmin laf oo mafsalin xubno mafsal kala bax meelaha xubnaha kala baxooda iyo lafaha kuwa qarsoon iyo kuwa yaryarkee daqiiqa wa isku dha isku dar saddex boqol iyo lixdan bay gaarayaan calaa kuli waaxidin xubin kasta oo fi xubnaha kamida ah waxaa korkeeda ahaaday fii kulli yawmin maalin kasta sadaqatu sadaqa ah ahaatay xubin walba lagu leeyahay ilaahaygii ku siiyey xubnaha iyaga ah xubnaha marinka ah ee sidaad rabto maarata u isticmaali karto xubin walbaba wadiifadeeda iyo shaqadeeda qabanaysa siday rabtana u dhaqdhaqaaqi saad rabtana u laalaabani meeshaad rabto aad ka gaari xubnaha sidaas ee ku adeecsan ee ku shaqeynaya ee intifaacsanayso ee haddaad fiiriso cajabtooda aan laga soo bixi karin ee ilaahay uu kuu manaystay waxaa laga rabaa shukrigeedii baa la rabaa marka shukrigii marka waxaa weye sadaqa yaad ka bixin maalin walba sadaqadii marka raxmatu arxam araaximiin allaha naxariista badan oo bini aadamka iyo shaxiixnimadiisa garanaya mararka qaar inuu waxbaba haysan uu sadaqaysta xoolahana og oo ka warhaya ayaa wuxuu noo waasiciyey daairatu mxuha sadaqa daairada sadaqadu noo waasiciyey sadaqada marka maxaa la yihahdaa kulu kalimatin kalimo kasta dayibatin wanaagsan sadaqatu sadaqa wey maxaa kamid a kalimatu dayiba kalimatu likhlaas baa kamid a maxaa kaloo kamid a laa ilaha illa allah macnaha maxaa kamid a kalimatu tasbiix baa kamid a subxaana allahi maxaa kaloo kamid a taxmiida alxamdu lilah baa kamid a maxaa kaloo kamid a salcamada kamid a salcama maxaa la dhaha asalcama yah saliga nabiga sala allahu alay slam waxaa kamid a xawqalada xawqalana maxay ta laa xawla walaa quwata ila billah yaa kamid a aha atahliil baa kamid a huwa tawxiid laa ilaha ila allah waxaa kamid ah basmalada wahiya bismi illahi raxmaan araxiim bismi illahi raxmaan raxiim cajiib wey wax kasta aad bismi illahi raman raxiim tirahdo bismi illahi raxmaan raxiim waa tawasul bijamiici asmaai illahi wa sifaatih asmaada ilahi sifaatka o dhan baad ku dhegtay leanna ismun waa mufrad mudaafun ilaa macrifa yafiid lcumuum soo ma marka bismi illaahi tiraahdo ictamadtu waltaja'tu wa tawakaltu biasmaai illahi wa sifaatih jamiican o kale ka dhiganta asmaada ilahi o dhan waxba kama hateg ismullah lacdan baa laga ku jirta ismu jalaalahaas waa lagu sheegaa bismi illahi inaad tirahdo aad bay ufiicanta kula kelima ayiba sadaqa wa cawn rajuli ninka kaalmihiisa akhaa u kaalmay sadaqa sadaqa wey washurbatu waraabid shurba min almaa biyaad qof ka waraabiso yasqihaa uu qofka waraabiminayana sadaqatu sadaqa weeyaan wa imaadat ladaa can ariiq in wadada waxa dadka dhibi laga zuuliyo iyaduna sadaqatu sadaqa wey wahalumajr saa ku soco sadaqadu way fara tahay abwaabteeda ka faa'idaysano saxiixun ligayri way xadiidku maxaa yeelay mutaabacaad iyo shawaahid buu yeeshay xadidka leyth ibn abi sulaym oo daciif lxadiid ah, ah duruqdaas kala ayaa iyuu ku badbaaday waad garanaysaa xadiidka kale oo yusbixu kulu salaama eh, u dhihi jira nabig alay slam wayakfiihi wayakfiihi ragcataani yarkacuhumaa fi duxaa laba ragcadood oo barqinkii tukado ayaa kaga filan udhihi jira marka dambe nabi sala la alay slam baabun almustabaani labada caytami maa qaalaa waxay isdhahaan fa cala alawali midka hore korkiisu ahaaday cala alawali midka hore korkiisu ahaaday dayib labada qof ee caytamaysa midba wax caayay kii kalena kama aamusine caayadiibu asagana ka jawaabay mid dembigi waxaa iskale midka bilaabay lakin bishart waa inuuna tacadi iyo xadgudub iyo ziyaado la imaanin midkii midkii labaad ee lagu bilaabay qala xadathana ibrahim bn musa qala xadathana ismaaciil bn jacfar xadathana cala bn cabdiرaحman an abi an abi hurayra an nabi sal slm qaal almustabaani labada caytamaysa maa qaalaha waxay yidhaahdaan facala albaadi ka bilaabay korkiisu ahada wixii ithmi iyo dembi ah iyo wixii kasoo tabicaad oo ka dhalanaya maa lam yactadi lmadluum madluumkii la dulmiyey cayadoo lagu bilaabay hadduuna xadgudbin hadduu xadgudba ka waran hadee xadgudubkiisaasuu ku yeelan isagoo ziyaadada isagaaba yeelan karaba isagaaba yeelan karaba isagaaba yeelan kara ayib ama haddii uu intii la yiri uu dhaho wain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi buu ilahay leh haddii wixii lagu yidhi unaa tiraahdo dhib ma laha laakiin maxaa la raaciyey walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin kuwa sabra taasaa u khayr badan in iska sabraan iska cafiyaan iska saamaxaan hada afdal liannahu waa ka nabiga le maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza addoonku cafi iyo saamxid uu qof kara isagoo awood heli kara oo iska celin kara uu iska cafiyey sharaf iyo cizi buu ilahay u ziyaadiyaa subxaanahu wa tacaala iyo ammaan iyo karaama iyo u kordhisaa laakiin hadduu intii inteeda uu dhaho matalan wuxuu yihi tuug baa tahay adaa tuuga bu yiri wuxuu yihi dhaalim baa tahay dhaalim baa tahay adiguna intaa diira wixii dembiga ah kaa horaa ah ku dhacaysa ay ay baa tahay bu yidhi markaasuu kana wuxuu yihi doofaar baa tahay kee daran <clears throat> ya doofaarka daran soomaho farka mutacadi waaye waa xadgudba waa ziyaada ku daray isagayba aayay aabihii hoyadii ku daray kana mutacadi baa la dhahaa lama ogolo qal xadana axmed bnu ciisa qal xadana ibn wahb cabdlahi qal abarani cmr bn xarث an yaziid bn abi xabib an silam bn sacdi an anas bn malik an nab sl slm qaal almustabaani labada caytamays maa qaala waxay dhahan facala baadi ka bilaabay korkiisu ahaaday xata yactadiya almadluum midka laga gardaran yahay lagu bilaabay cayda ilaa u ka xadgudbo xasanu saxiix wey xadiidku qaala imaam buhaari waqala nabi sal slm atadruuna ma ogtihiin malcadah cadah waxay tahay cadah waa fasaadka daat iyo namiimada iyo buhtaanka marka ma garanaysaan qaaluu waxay dhah allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisa waa su-aal oo la weydiiyo dalabada liyantabihuu say u baraarugaan oo maartay ixtimaam u siiyaan qaala wuxuu yihi naqlu lxadiidi cadah waxaa la dhahaa xadiidka iyo sheekada iyo wararka oo la naqliyo min bacdi nnaasi dadka qaarkii laga qaado ilaa bacdi marka kalena loo geeyo liyufsiduu inay fasahaadiyaan bayna dhexdooda waka cilada wata liyufsiduu baynahumaa lakin hadday tahay liyuslixuu baynahuma ka waran islaaxu daati bayn wey taa waa fiican tahy waxaa la diidan yaha waa calaa wajhi lifsaad inaad dadka aad ku fasahadiso oo isku dirto oy kala dhintaan yaa dadka warka u kala qaadaysaa kaas lama ogolo cabah baa la dhahaa xaaliqana waa la yidhaahdaayo diinta qofkay xiraysaa ayuu nabiga sheegay alayh salaam saxiix wey xadiidka ligayrihi qala xadaa qaala wuxuu yihi waqaala albuhaariyu qaala nabi sal slam wuxuu yihi sanadkaa hore bu ku socda xadiidku la socda in allaha ilaahay awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday buu nabigu yihi an tawaadacuu inaad tawaaducdaan tawaaducu waxa weeyaan qofku inuu jilciyo dhinaciisa oo dadka uu uturo oo uuna waxba iska korraysiinin oo xaqiraan la imaanin ayaa la yidhaha tawaaduc an yadaca nafsah nafsiisa inuu dejiyo mawdacaha meesheedi aw duunaha axyaanan mararka qaar uu yihahdo waaban ka hoseeya taasa waxaa la dhahaa tawaaduc baa la yihahdaa marka qofka weyn iyo qofka yar labadaba qofka shariifka iyo qofka wadiica intaba inaad maaragtay aada u turto ood u naxariisato ood iska weynaysinin ood qofna aadan yasnin qofna aadan xaqirin waxaan u ka sheegin tawaaduc baa la yidhaahdaa waa didu takabur takaburka iyo baqyiga iyo ayaa kasoo horjeeda an tawaaducu walaa yabgii inuunan kibrinoono xadgudbin albaqyu tacadiga iyo istidaalada iyo qofka lagu xadgudbaa la yihahda qooqa walaa yabqi uunan xadgudbin bacdukum barkiina calaa bacdi marka kale kafaa bilmari ithman yaxqir akhaahu muslim oo kale wey qofka muslimka in walaalkii xaqiro oo iska sarraysiiyo xadiidku saxiix weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay almustabani labada caytamaya shaydaanaani waa laba shaydaan oo yatahataraani is afxumaynaya wa beenna isku sheegaya oo isku been umanaya yatakaadabaan yani tahaturka waxaa weeyaan waa kelimaadka saaqidka ee dhacaya ee muxuu ahaa afxumada ah ee qofka qofka kale uu qubxi iyo foolxumo ku sheegayo ayaa tahatur ladhahaa yatahataraani is afxumayn oo wayatakaadabaani haddana been qof walba qofka kale been uu ku sheegayo oo markii laisku cadhoodo oo shaydaanka intuu qofka galo u xumaantiisa uu shaydaanka geliyo qofkaa xuntiisa unbu un ka hadli wuxuunan ahaynna waa ku sheegi wanaaggii uu lahay oo dhan hal mara ah, laba qofoo isku cadhaysan is amaani maaratay ma jirto shaydaankaa ka dambeeya caradaa ka dambaysa waxaas o dhan waxay aabo u noqonaysaa shaqo shaydaan weeyaan oo in qofka uu been sheega deena oo wixii wanaag aha o dhan uu qariyo xadathana cmr bn mazuqin qaal akhbarana cimran can qataada can yaziid bn cabd illaahi shakiir can ciyaad ibni ximaari radia allahu canhu qaala wuxuu yihi alqaartay kamid tahay ximaar waa magaca oo abihii ciyaadkaas weye qaala qultu waxaa ya rasuul allah arajulu nin oo yaa yasubun icaay nin baa icaayay bal ka waranaba low qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yii almustabaani labada caytantay shaydaanaani weeyaan yatahaataraani yatadaaraxaani bilqubxi iyo ceeb iyo wax xun isku tuurtuuri oo is-afxumayni wayatakaadabaani beenna isku sheegi oo ninba marka kale been ku sheegayaa nacam marka hadayaanka iyo hadalka qurxiga ee faashxun baa tahatur la dhahaa yaa yihahdaa wa haddii de qofka uu xadgudub la yimaado ayaa la yihahdaa midkiiba waa soo maray qofka mubtadiga wax bilaabay ayaa iskale xumaanta ka kale hadduu iskaba aamusaa ufiican hadduu jawaabaan waxba looma haysto xadidku saxiix weeyaan qala xadathana axmed axmed ibnu xafsin qala xadathana abi xafs qala xadathani ibrahim ibrahim ibnu dahmaan an xajaaj ibnu xajaaj can qataada ibnu dicama sadusi can yaziid bin cabdillaah can ciyaad binu ximaarin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi in allaha awxaa ilaya wuxuu i waxyood ilaahay an tawaadacu inaad tawaaducdaan inay iskibrinin xataa laa yabqiya suuna ugu xadgudbin axadun qofin calaa axadin qadka kale baqyiga waxaa keenaya iyo qooqa inuu qofka wax isku arkayo inuu dad ka sarreeyo oo uu ku xadgudbaayo walaa yafkaruuna faanin axadun axadana alaa axadin axad kale suuna ufaafin ufaanin oo haddaadan fa aad tawaaducdo ood waxaa tahay ogaato xageed ka bilaabatay xageed u socotaa maxaad samaysaa xumaana intaasoo dhan naftaada aad shiishka saarto naftaada haddaad mar walba fiiriso dadka kale cuyuubtooda maba arkeysidba maba arkeysidba mar walba adaa wadnaa farta ku haya oo ceebtaadi ka walbahaarsan oo siu ilahay ku asturay ilahay oga cabsanaya ogu xishoonaya waka faqultu ya rasul rasul alla baan ku idhi arayta ka waran law ana rajula nin sabani hadduubay caaye ka warran nin baa caayey fii malaayin jamaacaad bu igu dhex caayey hum jamaacaadkaasna anqasu minii waa iga hooseeyaan anoo nin weyn oo oday aho sharaf leh yaa dadaa maarata haweeniy muxuuska dadka qaar say dhahaan way ugaada dadka qaar baa sidaa u arka wailaa waxaa weeyaan ina akramakum cinda allahi atqaakum ilah agtiisa qofka taqiga ama ragaada ama haweenaada ama hayaraada ama haweenaada ama qabiilku raba ahaadee kaasa akrama laakiin dadka waxay uqeybsan yihiin sida curfigooda iyo caadaadkooda shariif iyo wadiic shariif iyo wadiic bay isku arkaan marka dad uu isleeyahay waad ka saraysaa meeqaam ahaan iyo manzil ahaan iyo martaba iyo awood iyo jah ayuu igu dhex caayay buu yidhi oo waxay igaga sheeg sheegi hum anqasu mina iga nusqaansan faradadtu caleyh markaasaan u jawaabiy oon iska celin buu yidhi hal calaya fi dalika junaax dembi korkayga yaho maiga soo gaari qaala nabig wuxuu almustabaani labada caytamaya shaydaanana waa laba shaydaan oo yatahaataraana is afxumeen oo wayatakaadabaani been isku sheegaya oo nin nin kale been ku sheegi saxiix wey xadiidka qaala qaala ciyaad wuxuu yihi ciyaad bin ximaar oo soo maray wakuntu waxaan ahaa buu leeyahay islaamka intuuna soo islaamu ka hadlaya wakuntu waxaan ahaa xarban lirasuulilah col baan u ahaa lirasuul rasuulka ilahi xarban muxaarib col ah yan lirasuulilah nabiga u ahaa alayh salaam qabla alislaam fahdaytu ilayh markaasaan uhadiyaya naaqata neef geela hal naaqada waa aluntha min alibil yaa la dhaha naaqa ratigana jamal baa la dhahaa labadooda laisku darayna baciir baa la dhahaa baciir baciirku waa isbu jinsi baciirku waa isbu jinsi geel oo dhan baa baciir baa la dhihi neef walba hadii baciir la dhaho dakari untha bu ku dhacaya lakin haddaad rabto eh, mxuu ahaa neef dhadiga waxaad leedahay naaqa mid laba mid labaho mxuu ahaa rijaan jamal warkaa saas weeyaan ayb marka fahadaytu ilayhi naaqatan baan uhadiyeeyey oo xarbi buu ahaaye nin col b ahaye saa uhadiyeeyey marka horka hor xarbi ba col buu ahaa cadaawad badan buu hayay nabiga alayh salaam xogo asaga soo dhadhawaaday asaga waa soo dhadhawaaday oo isagoon soo islaamin buu nabiga damca inuu weji ka helo oo hadiye iyo wax maarata gu kusoo dhawaado ayuu damca inuu sameeyo nabigana calayh salaam soo dhawaashihiisaasi markuu arkay ayuu tusayaa inay wixii kasii ficnaa ay tahay inuu soo islaamo oo hadyadiisaas islaamka una waxba ku falaynin waxba aan lagu falaynin laasiyama hadduu siduu rabo uu marata niyadda isaga rabo oo gaalku ama ninka markuu gaalka ahaa oo aheed inuu muxaabaat iyo xidhiid iyo sheceel iyo muwaalaad wixii oo muslim iyo gaal la kala yahay taasuu marka raadinaya nabigana waa la fahmay sala allah aleyh wasalam wa kuntu xarban lirasuuli lahi marka hore cadaawad buu aheed fahadaytu ilayhi naaqatan hal baan u hadeeyey muxuu rabaa marka tahadu taxaab buu rabaa in maxaba ay dhacdo oo jecel dhaco oo wala dhacuu rabaa qabla an uslima an uslima intaanan islaamin ka hor falam yaqbalha nabiga igama aqbalin wa qaala wuxuu yihi inii akrahu waxaa nacayaa buu nabigu yihi zabda almushrikiin mushrikiinka mushrikiinta iyo gaalada siismadooda cadiyadooda zabdigu waa alcaiya walhadaaya siismadooda iyo cadiyadooda iyo hadiyadooda anigu waa nacayaa bu nabi sala la alay slam marka masaa-ishan iyo masaail kale oo tusaysa nabiga inuu qaatay hadiyadii gaalada adoon bay usoo hadiyeen waa ka aqbalay faras bay usoo hadiyeen waa ka aqbalay dhar bay usoo direen waa ka aqbalay rasuulka alay salaam kabay usoo direen waa ka aqbalay way kala tahay marka wixii markaa ka qaadashadooda ay keenayso maslaxo in ayaga lagu soo dumo oo calaaqadaasi iyo ka qaadashadaasi inay soo dhawaadaan la rabo <clears throat> waa laga qaadani wixii loo arkaayo inay rabaan inay sidaas ku daaqsadaan oo taxaabi iyo isku tanaasul iyo welihii iyo isjeceelkii muslimiinta dhexdoodaha ahaa gaaladii muslimiintuna ay yeeshaan sidaa ay kugu daajiyaan ahna waad ka diideysaa haddii maslaxadu iyo dantu ay keenayso diididda aad diiday inuu gaalnimadii intu ay usoo maaratay xumaanteeda u arko uu soo islaamana ayaduna sida marka masalo walbaba nabiga wuxuu dejin jiray meesheeduu dejin jiray qof walbana sida uu u arkaayo inay aslax u tahay diintiisa ama shareecada caqiidada dhowrideeda ayuu nabiga kula dhaqmi jiray sala allah alay wasalam isma anfinayso iskumana hor imaanayso riwaayaadkaas saxiix wey xadiidkuna baabu sibaabmuslimi fusuq qofka muslimkao lacaayo faasiqnimo wey daaca kabax weeyaan fusuuqu xadathna ibrahim bn musa qaal abarani yaxya zakariya bn abi zaaid an zakariya an abi isxaaq an maxamed bn sacd bn maliki an abi an nabi sal slam qaal sibaabu lmuslimi fusuuqun faasiqnimo wey xadiis saxiixa weeyaan waana raddun cala almurjia murjiada xadiidka lagu radiyaa lahaa wax faasiqnimo la yidhaahdo iyo wax diinkabax la yihahdo midna ma jirto imaanku waa dhamaystiran yahay taasaa lagu radinayaa khawaarijtuna waa faasiqi naar buu ku waari waa gaalooba lagu radin dhexdaasaa la rabaa inaad tiraada la rabaa muminun fi iimaanihi faasiqun fi kabiiratihi qofka muminka saas weye faasiq ah iimaankiisana qadar iimaanin waad ku jeclaani fisqigiisa iyo xumaantiisana nagala leexaad leedahay waad ku naxi qaala الbخaariyu raximah الlah xadaثna mحamed بن sinaan qaal akhbarana furix بn sulayman qaal xadaثna hilaal بn caliy can anasin qaal lam yakun rasuul الlahi salى الlaه alيه wasalam ma ahayn faaxisha mid xumaan falowa xumaan sameeya ama xumaan ku hadla walaa lacaana mid lacanad badan oo dadka lacaanada ma ahayn lacaanka radda amhilat alaa baabiha wey ma aha yani lacanad maba aqoonin nabiga alيه الsalatu wasalaam ama ha badnaata ma yaraatee walaa sabaabanta waa iyadana waa lamid mid wax caaya ma ahayn baa loo jeeda aslu sabi baa la anfinaya nafyu aslu sabi kaana yaqulu wuxuu dhihi jiray cinda almactaba markuu qof yar canaananayo maa lahu muxuu leeyahy tariba jabiin eh, jabiinuhu tariba carada ha ku dhaco oo ha taabto jabiinuhu wejigiisi wejigiisi carada ha taabatee muxuu leeyahay saasuu dhihi jiray tariba jabiinuhuda marka cay ma aha waxaa weeyaan waa kelimatu jarad cala lisaan alcarab hadal qofka xataa lagu leeyahay una qoonsanaynin wey a qoonsanaynin oo iska maaratay sida tanibad eh, yadaaka oo kale iyo thakiladka umuka oo kale thakiladka umuka oo kale iyo kuwa noocaas oo kale ah oo iska canaan canaana eh, asalkeeda ay noqonayso laakiin marka qofka uu ku hadlaayo una inta badan loola jeedin cay iyo canaan midna aan loola jeedin ama habaar aan loola jeedin ma ujeeda maa lahu tanibadjabiinuhu canaan ahaan ba oga dhigaya lakin habaarka hadda xaqiiqadeeda lama jeedo nabiga aleyh isalaatu wasalaam asalkeeda waxaa weye qofka inuu carada fooda darsado oo cudur ku dhaco ama mehe uu faqiir noqdo isaga ciidda aan loo dhexaynin ama dulli uu ku dhaco oo sankiisa u booroobo intaasba asalka way noqon kartaa marka cayna way noqon habaarna way noqoni laakin laysa calaa baabi maanta maa lahu tariba jamiinuhu buu dhihi jir nabig alay slam qaarkood waxay yidhahdeen waaba waaba ducaba oo wejigaa dhulka ku dhaco sujuud oo cibaadada iyo daacada iyo sujuudda allah kugu hanuuniya bay ka dhigan tahay markaad wejiga dhulka saarto somaa sujuudin sujuuddaa loogu ducinaya qaar baaba sidaa qabaaba wallahu aclam ayib marka afka in laiska wanaajisto ayaa fiican <coughs> Ah, sheekoo abtigaya raximah llah ah, weligiisa isagoo qof caayo ka sheega lama arkin markuu qofka yar cananayo wuxuu dhihi jiray roobkaguda roobkaguda buu dhihi jiray ade xoolaha inti ool u soo cuno caruurtii oo xoolin dayaca u imaado ay imaadaan oo roobkaguda maxaa samaysay buu dhihi jiray waka marka wahuduu ila wahuduu min alqawldi weyaan wahuduu ila dayib min alqawl ayib hadalka wanaagsan qofka ilahay ku hanuuniya nasiib buu leh qala xadaثna سlayman بن xrb qal xadaثna shcb بن xajaaج عan zubayda qala samictu abaa wali shaqiq an cabd لlahi بn mascuud an nabi sal slm qaal sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaalu dilkiisana kufrun gaalima keeni waa ficil gaalada afcaasheeda kamid oo laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacduku riqaaba bacdin oo kale wey marka waxaa weeyaan waa sifat lkufaar hadduu banaystana waa ku gaaloobaya dhiigga muslimka xadiku saxiixeenka kusugan buhari muslim kusugan yahay qala musنifu raximah llahu taعaalى xadaثna abu mcmri qal xadaثna cabdاlwarid an xusein an cabd لlahi bn burayda qaal xadathana yaxya bn cmr an aba aswad adili dualina waa la dhahay alim qal xadahu xadahu anhu samca aba darin kifaari qaal samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaqulu laa yarmi rajulu nin ma gano rajulan nin kale bilfusuuqi faasiqnimo kuma gano oo faasiq baa tahay ma dhaho walaa yarmiihi bilkufri gaalnimo kuma gano gaal baa tahay ma dhaho ila irtadad caleyh isagay ku noqon kelimada meel cidlama dhexayso in lam yakun saaxibuhu hadduu kukuleeyahay kadalika saa unan ahayn hadduu saa yaho gaal uu yahay de waxba dushaada maaha gaal baad gaal tiri waxaadi wey dhib male laakiin isagoo muslimaad gaal tiri qofkaas dembigii kanuu kusoo noqon isaga kusoo noqon wuu ku gaaloobi mahe irtada caleyhi ismuhu hadduu xalaashadana de waa ku gaalooba shay macluum min addiin bidaruura dhahaano hadduu xalaashado shay ilaahay xarimay waa ku gaaloobaya caqiid ahaan buu u dhaawacmay qaala xadathana qaala wabisanadi sanadkaas a ah, maxuudkeen soo maray can abi darin waxaa laga wariyey samica nabiya sala la sl nabig inuu maqlay yaquulu nabigo ole beri dacaa ligayri abihi aabihi aabahani ninkii sheegta oo yaclamu isagoo faqad kafar waa ku gaaloobaya isagoo og inuu aabihii ahayn bu yidhi aabahay weeyaan oo waa diiday raqiba can abihi ba soo martay riwaaya kala jirta man raqiba can abihi aabihi buu nacay oo diiday aaba kalena waa isku taray wahuwa yaclamu huwa yaclamadaas waxaa weeyaan liannahu sideedaba dembiga qofka markuu gaarayo waxaa weeyaan waxay ka dhalataa cilmigay ka dhalataa isagoo jaahil waxba kala ogeyn waxba loo qaban maayo marka huwa yaclamu hadduu og yahay wey faqad kafar markaasuu gaaloobi waman idacaa qooma ninkii qola sheegtay laysa huwa minhum una ayaga kamid ahayn ayuu sheegtay falyatabawac cadw min annaar meeshuu naarta ka geli lahaana ha diyaarsado waman dacaa rajula bilkufri nin gaal ninkii nin kale gaal ugu yeeraa waa gaal dhahaa aw qaala caduw allah cadowa ilaahayo waa gaal bay ka dhigan tahay ilan gaalooyin baa cadow noo ah walaysa kadalika saana mae waa muslim muwaxid aho muwaali lilmuslimiin u ah weli u ah ilaa hadday dhacdo xaarad aleyh asagay ku noqon xaarad manaa rajacad aleyh asagay ku laabanaysaa Hmm. ina dana an lan yaxur e yarj xaara bimacnaa rajaca wey saxiix wey xadiidku qala xadathana cumar xadathana abi xadathana axmed sulayman qala xadathani abdcadiy bnu thaabiti qaala e, samictu sulayman bnu surad rajula nin oo min asxaabi nabi sal l slam weeyaan qaal istaba rajulaani laba nin baa caytamay cinda nabiy nabi agtiis sala allahu aleyh waali wasalam faqad ibaaxadoo midkood baa cadhooday oo fashtada qadabu cadhadiisi baa aad usi daratay oo xata intafakha ilaa ay ka barartay oo ka afuufantay weju wejigiisa afuufmay wejigiibaa afuufmay bimaa fiihi lawdaaj xididahaasi dhiiga ee mxuu ahaa labada luqunta labada dhinacmara waxaasoo dhan baa isla buuxsamaya qofka markuu cadhoodo wejigiibaa barbararaya oo indhihiibaa guduudanaya oo banaanka imaanayaan wajhu watagayar marka xaalad caadi a inan ahayn baad garan oo shaydaan uu meesha ku jiro ninkii xaaladiisi waa isbedelayaaba hal buu mutaqayiri dadka qaar markay cadhoodaan xiskaa ka tegi oo waxay ku dhufteen iyo waxay ku hadleen iyo waxay sameeyeen midnaba maleh waa midka markaa dalaaqiisa una dhacaynin hadalka markuu halkaa gaadho doorsoonkii uu doorsoomayaa cadhadiisi la doorsoomi ayib faqaala nabiy oo eh, eh, fi ilaaq wey ilaaqi wey faqaala nabiyu sala allah alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waxaan ogahay kalimatan kelimo low qaalahaa mid kale isagaa mid midilkiisa u qabaa midkan doorsooma isbedelay caradiisu ay xadda dhaaftay hadduu ku hadlo ladahaba canhu ladii uu ka tegi lahaa waxa uu yajidu helaayo waxaan uu heli oo carada iyo waxaan jirkiisa isbedelka ku dhacaya xooga badana ya wadnihiis u shaqeyni iyo dhiigiis o dhan u shaqeyni iyo asag wajigiis isku bedelay intaa afxumada iyo waxa kasoo baxaya afkiisa marka waxa uu dareemayo helayo dhan hal mar buu shuuq dhihi qaboobi lahaa hadduu kelima ku hadlo kelimada maxay tahay waa acuudu billahi min ashitan rajiim saasuu nabig alay slam u sheegay fadalaqa ilayhi rajulu indalaqa ilayhi arajulu nin baa xaggiisi aaday ilayhi ilaa hada alqadbaan arajul ninkaas nin baa u kacay oo muslimiinta kamid a saxaabadii faakbarahu biqowli nabiy hadalkii nabiga calayh salaam buu u sheegay oo wuxuu yihi niyow shaydaanka iska naar wa qaala wuxuu yihi ina nabiy sal slam qaala wuxuu yihi tacawad billahi ilaahay ka magan gala min ashayطaani shayطaankii alrajiimi marjuumkahay malcuunkahay mubcadkahay naarta laga fogeeyey saciiru kugu wadaayo ilaahay ka magan galo acuudu billahi min ashayطaan الrajiim dheh qaala ninkii caraysnaa fiiri ataraa bima waxaad igu arataa baasan wax dhib ah markaad leeda shaydaanka iska naar shaydanka xaggee joogaa a ma wax dhiba iga muuqda amajnuun ana ma majnuun waalan baana marka shaydaanka laga laga naaraya idhab orada dhaaf buu yiri intaasu israaciyey a ataraa bi baasan ma dhib baa iga muuqda amajnuun ma wax waalan baa ana idhab oro soco asag buu kula soo booday kii kalu la so-aaday naasix ahaa ee uu nasiixinayay marka xadis saxiixa weeyaan maxaa la rabay marka waimaa yanzaganaka min ashaydaani nasqun fastacid billah shaydaanka haduuba kusoo galo oo wax iyo uu kugu rido inaad acuudu billahi min ashaydaani rajiim tiraahdo waa daawada iyo caafimaadka shaydaanka lagaga badbaado wey waana shay mujaraba adigoo caraysa haddaa acuudu billahi min shaytan rajiim tiraahdo si dhaqsaa dhiiggaadi oo meeshaa marayba hal mara wuxuu kusoo fadhiisanaya meeshiis kusoo noqonaya marka waxaa weya waa ibi nabawi waa caafimaad waa daawo ilan caradu waa cudure eh cadhadu waa cudur oo xubnaha jirka iyo dhiigga iyo wadnaha iyo wax badan bay isbedel ku samayn kartaa waxaaba dhigi kartaba in xanuuno waaweyn qofku uu ku dhaco cadhada u cadhooday darteed waxaad maqlaysaa sokorti baa ku kacday dhiiggii baa ku kacay waxaas dhan ba cadhaa iskale ah, ah, marka in laiska dhowro oo haddii kuu dhacdana aad cilaaj samayso cilaaj waxaa kamid a ah shadaanku iska dhaarto wayse qaadashaa kamid a oo dabka iyo xaraaradaas iska qaboojiso fariisigii baa kamid ahoo xaaladda jawiga bedesho saaxashadii waxaas dhan baa yaa soo wada gelaya waxas dhan baa soo wada geli saxaabada nabiga alayh salaam marka aad bay ugu dadaali jireen shayga khayrka ah oo markuu ninkaa nabiga hadalka ku hadlay nin markiiba boodo la aaday oo naseexadii iyo amru bilmacruuf iyo nahyi can munkar in loo kala ordo ayaa laga qaadanaya ayb qala xadadna khalaad bn yaxya qala xadadna sufyan an yaziid bn abi ziyadi an camr bn slma an cabdillahi bn mascuudin qaal maa min muslimayni laba muslim ma jirto ilaa baynahuma dhexdooda waxaa ahaanaya min allahi xag alleh sitrun asr baa udhexeeya labada qof ee muslimka ilahay asturkiisa udhexeeya oo ixtiraamkii iyo ukhuwadii iyo isbadbaadintii iyo alla kacabsigii waxaasoo dhan ba ilaahay yuu dhexdooda gelinaya astur ba ilahay yeelaya fa idaa qaala axaduhum midkood hadduu ku yirahdo lisaaxiibihi saaxiibkiis kelimata hujrin kelimo foolxun kelimatu hujrin kelimo qabiixa hadal xun buu ku hadlay midkood faqad kharaqa wuxuu dilaaciyey sitrallahi asturkii ilaahay ee dhexdooda yaalay ayuu jeexay muslimkiibuu udhexeeyey isaga muslimka waa udhexeeyey xaajis baa udhexeeyey Ah, in muslimka damahu wa cirduhu wa maaluhu wax dhan badbaad balogaasa udhexeeyey wixii buu jeexay hadduu jeexayna dembi weyn buu ku dhacayo muslimkii buu gaaray wey waidaa qaala axaduma midkood lilaakar midka kale hadduu ku yirahdo anta kaafirun gaal tahay faqad kafara axaduma midkood un gaaloobay daciifu lisnaad xadiidka ninkaa la yihahdo yaziid bin abi ziyaad ayaa daciif alxadiid ah lakin xadiidku mutaabacada dabayhaqi fi shacab fi shucab iiman shucab yuu leeyahay riwaayat acmash xaggaasna xasanu ligayri buu ka noqonayaa lakiin hadda dariiqeenan waa daciif isnaad baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yuwaajihi nnaasa ninkaan dadka la aadin oo la qaabilin bikalaami hadalkiisa oo hadduu xataa xumaan iyo wax ka reebayo aan afka ku qayixinin xoogow ka yar wejilaaba sarbeeb isticmaala oo aan toos magacooda u sheegin lam yuwaajihi nnaasa bikalaami hadalkiisa aan la waajihin oo la qaabilin xadathana cumar binu xafsin qaal xadathana abi qala xadathana axmed sulayman qala xadathana muslim ibnu suleexi weeyaan abu duxa can masruuq ibn ajdac qaala qaalat caaisha waxay tiri sanaca nabiyu sal slam shaya nabigaa wax sameeyey cibaado ah shay cibaado ah ayuu sameeyey iyo wax u banaan oo ilahay xalaal oga dhigay sanaca farakasa fiiha dana ka tegideedi shaygii uu sameeyey ayuu ruksaystay inay ka tegi karo oy rukso u tahay ayuu haddana ku camal falay nabiga alayh salaam shayga caziimadaha marka hore uu sameeyey haddana ruksadii buu qaatay oo inuu ka tegi kara ayuu nabiga alayh salaam baneeyey oo tashriiciy caddeeyey rakasa fiihi fii tarkihi fatanazaha canhu waxaa ka beri noqday qowmu dad tanazaha nabiga alayh salaam wixii uu sameeyey ee saxaabadu kaga daydeen haddana kategidii iyo kuwa dheen anaga kuma jiro kategidaas kategi mayne waan wadaynaa ah, mathalan eh, eh, cibaadadii faraha badneed nabiga alayh salaatu wasalaam ayay kuwa yaraysteen oo dhehen waaba yar saxaabad markii guriga nabiga ay tageenna ay weydiiyeenna way la yaraatay markaas waxay dheheen mid wuxuu naar guursan maayo mid wuxuu hilib cuni maayo mid wuxuu saaxan maayo waxaasay akhriyeen markaasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam ruqsadii uu qaatay oo in adduunyadiisana uu qofka uu ka faa'iidaysto cibaadadiisa aakhiradiisana midigta ku hayo arrimihiisana uu isku dheela tiro arrimahaasay marka ka beri noqdeen waxay dhehen annaga maya ee eh, nin gaxan u adkaynayna bay dhehen haween oo dhanna salaatuleil maalin oo dhan soon haween waa isdaynay cunto iyo hilib iyo raaxa ma jirto waxaasay dheheen fatanazaha canhu qowmu dad baa ka beri noqday oo ka fogaaday oo nabiga alay slam annaga kuma jira arrintaa uu sameeyey ka tegidda u ka tegey fabalaga dalika nabiya nabiga alayh salam baa warkii gaaray fakhadaba waa khudbeeyey faxamid allah ilahi buu ku xamdiyey uma qaala wuxuu yihi maa baalu aqwaam magacooda ma sheegin soomaaltid hebel hebel ma dhihin maa baalu aqwaamin dad xaalkood muxuu yahay yatanazahuuna can ishayi shay ka tegaaya asnacu ani aan sameeyey waxani aan sameeyey kuwa ka beri noqon oo lama anaga ku raaci mayno Ah, waan ka cibaado badinaynaa bay ka dhigan tahay marka nabi maxamed baan ka cibaado badinaynaa saga dembigiisi baa la dhaafaye cibaadada uu la imaanayo tu ka badan aan la imaano kuwa noocaas u hadlaaya maxay yihiin fa wallahi maan ku dhaartay inii anigu la aclamuhum ka ugu cilmi badan baan ahay oo aqoon badan bilahi ilaahi ilaahi subxaanah watacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo ilaahay xuquuqda uu leeyahay addoomaha kuleeyahay iyo waxa uu xarimay waxa ka ratimaya waxa ka dhalanaya intaba cilmigeeda anigaa iskalo ka aqaana haddii aan cilmigeedii aan wax walba ilahay aqoon ah, aggiisa aan ka aqaano wa ashadhum ugu daran baana lahom khashyata cabsidana soo maartid khashyadii buu waxuu ka horreysiye cilmigii maxaa yeelay cilmigu waxau keenaa oo natiijo ka noqdaa khashyada alkhashyatu natiijat lcilmi wey qofka markuu cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo macrifadiisa ay korodhaba waxaa la rabaa khashyadiisa alle kacabsigiisa inay badato haddii uu taa khilaafana wax fool xun oo lala yaabi si aan dadka kale loola yaabeyn ayuu noqonayaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa dadka culamada ilaahi addoomihiisa kuwa ugu cabsi badan wey maxaa yeele lanhum culamaa waxay garanayaan waxa ka dhalanaya xumaanta waxay garanayaan muxuu ahaa xumaanta laftirkeedii bay ogaanayaan oy garanayaan waxaasoo u gaban mayso marka dadkaasaa ilahay tiisa uga cabsi badan ka nabiga alay isalaatu wasalaam aclamuhum lilah buu ahaa wa akhshaahum lilah qala الbخariي xadaثna cabdiرحman بن mbaraki qal xadaثna xamad بن زayd an slm acalawi slm ibnu qays baa la dhahaa ضaciif اisnaad weeyaan oo waa la daciifiyey can anasin qaala kaana nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa qalamaa yuwaajihuhu rajula inuu nin la qaabilaaba yareed bishayin wax yakrahu uu nacayo fadakhala caleyhi yowman maalin waxa usoo galay rajulu nin baa usoo galay wa caleyhi korkiisana uu yahay atharu sufra zacfaraan raadkii ay ka muuqato atharu sufra sufradu waa midabka jaallaha ee zacfaraanka ah zacfaraan nin ismamaniye sida haweenkii oo kale isku cusburiyey ayaa usoo galay falamaa qaama markuu kacay ninkii qaala liasxaabi nabiga saxaabadiisa wuxuu ku yidhi low qayara hada kan hadduu iska bedeli lahaa aw nazaca hadihi sufra zacfaraanka uu iska siibi laha o iska dhaqi lahaa markaa saxaabadii bu yiri bal usheega inuu la waajaho toos ugu sheego oo ka nixiyo ama u sheego ayuu ka yar xishooday daciif lisnaad wey xadiidku marka waa dhici jirtay nabiga alayh salaam inuu usluub wanaagsan oo edab leh oo aan qofka maaratay aan wejiga aan laga saaraynin waa dhici jirtay laakiin macnaheedu ma aha in mar walbaba uu saxaabadiisa u diri jiray saxaabadiisa uma diri jirin cabdiraxmaan bin cof waa kii ku yihi mahyam asagoo wax soo mariyay zacfaraan wax saas oo kale marku arkay waa kii ku dhihi jiray qaar saxaabada kamid ahoo xariirta qaba waa kii kala hadlay rasuulka alayh salaam qaar fargashi wataa waa kii kala hadlay rasuulka alayh salaam marka arrimahaas o dhan nabigu saxaabadiis waa tawjiihin jiray waa wacdin jiray waa unaseexin jiray laakin biusluubin xakiim biabi huwa ummi isluub wanaagsan baabu man qaala liaakhara qofkii qof kale ku yirahda yaa munaafiq munaafiqow fi tawiili fi taawiilin buu saa uleeyahay taawiilkaasoo taawala uu tawiishaday markuu leeyahay munaafiq baa tahayna sifaat buu ku arkay una jeclaysanin marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu ninkan munaafiq yahay laakiin tawiil buu ku yiri uu saas uleeyahay waa shay tawiil ahoo keeni kara oo sifaadan wanaagsaneyn oo qofka lagu arkay ayuu qofku yiri munaafiq uu yiri ka waran marka waxay dhaantaa caro kaa keentay iyo dhexdiina xurkufiri dhexaysa iyo qofka waxaan jirin oo xaqiiqiya qarinaad uhaynin inaad ku caayido oo munaafiq ku tiraahdaa waxaa dhaanta markaad tawiil uhaysatoo kale oo qofkan welihiisa gaalada uu leeyahay ama waxsagoo gaalada u khidmeynayo ama gaalada maarata muslimiinta ka yar horumarinaya iyo waxyaala noocaas oo kalea haddii aad aragto markaasoo kale bitawiil bu ku imaanaya iyada laftirkeeda waxaa weeyaan wax cad mooyeene qofka in kufri iyo nifaq lagu sheego ma aha xadathana musa bn ismaaciil qal xadathana cabdاlcaziz qal xadathana xusein sacd bn cubayda can abi cabdiرaحman asulami qala samictu caliya cali baan maqlay radi allahu canhu yaqul asagoo leh bacahanii nabiyu nabigaa i diray sala الlahu alيه wasalam aniga iyo zubayr bn awaam zubayr bn awaan labada anadaas abumurtad alqanawin waa la socday wakilaahum wakilaanaa labada anadu farisun fardafuul baan ahayn dad fardaha aad u yaqaano marka tasaabaqa alfursaan fardihii kay ku aad ordeen marka u yaqaaneen faqaala nabigaa wuxuu yihi inطaliquu taga xataa tabluquu ilaa ka tagtaan rawdata kada wa kada beerta ama meesha beerta ehe heblo la yidhaahdo ilaa ka tagtaan dhaqso u ordaa la yihi rawdata kada wa kada waa ki rawdatu kaak ayaa la dhihi magaceeda kaak wa ay wa fiiha meeshaa waxaa jooga imraatun haweeney ma aha kitaabun warqad haysata min xaatib ka socota ila lmushrikiina gaaladii qurayshna u socota faatuunii biha ii keena warqadaas ah, isaanta warqadeeda iga soo qaada warqad bay wadaa xaatib ibn abi baltaca nin la yidhaahdo saxaabi jaliilah oo bedri ah oo saxaabada nabiga la socday nabigana wuxuu u socdaa fatxu maka maka in la furtuu rabaa sanadkii sideeaad wey ilaahay buu baryay gaalada inuu indhahooda iyo dhagahoodaba tiro oyna waxba ayna ka warhaynin ilaa magaaladii la arko iyagoo oon waxba ogeyn si ayna markaa burbur iyo dhibaato weyn udhicin oo iyaga un si qiri oo kada inti lagu qabto inti lagu qabto dee hadhow deena ay isdhiibaan ayb marka saxaabigana shiya sir inuu fashiliya ku sigtay waa laga gaadhay mooyeene warqad buu uqoray nimanka reer quraysheed waanu usoo soconaa buu yiri intaa buu yiri masii faafaahin ciidankii iyo xoogiisi iyo awoodiisi iyo wiis islaantaas u dhiibtay socota oo yiri orad qari warqadaas gaarsii warkii markaa waxyigii ilaahigaha yaa nabiga aleyh salaatu wasalaaleyh salaatu wasalaam yaa loo sheegay oo layihi warqadaasaa baxday sirteeda ah halaga gaaro ah, marka in wixii asraar ah oo jawaasiista ay wadaan in la fashiliyo ah, sirtooda waa shay sharciga weeyaan banaanka lasoo dhigo oo la ceebeeyo o la fashiliyo o la dhaho waxaas maanta maxaa ku watay oo laga hortago oo laiska ogaado si ayna ubaxsanin fawaafaynaaha waan u tagnay oo waan wajadnaaha waxaan u tagnay tasiiru ayadoo ku socota calaa baciiri neef geelo lahaa iyada ay laheed xayu meeshii baan ku gaarray wasafa lana nabiyu uu nabiga noo tilmaamay alayh salaam faqulnaa waxaan idhi alkitaabu aladii macaki ah, intaan baa looga bilaabay warqad ma wadaa lama dhihin warqad ina wada nabigaa sheeg kitaab warqadii ka imali alkitaabu ah, soo bixi kitaabkii aladii macaki macaada ahaaday eh, haatikan krijii soo bixi alkitaab ladi kitaabkii macaki macaada ahaaday soo bixi qaalat waxay tihi kitaabun wax warqadoo wada ma jirto oo lii dhiibay kaasaan fa baxanaaha baaray oo baaray oo baciiraha iyada iyo neefki geela ratigi yaan baaray oo dhinac kasta ka raadinay oo dabcan wixii muuqday daahirka ahaa fa qaala saaxiibi ninkii la socday oo la dhihi jiray saxaabigii jaliilka ahaa azubayr ibn cawaam yaa wuxuu yihi ma ara ani waxba ma arko maxaan sameynayna ma aragne waxba kuma hayne faqultu waxaan idhi bula cali maa kadaba nabiyu sal slam ma gafin nabiga alayh salam hadalkiisa beena kama sheegin mana gafin waladi nafsii biyadihi cali baa ku dhaaranaya oo nab qof aan nabiga ahayn wuu ku dhaaran karaa waladii nafsi biyadi waladii nafsi biyadi lianna jamiic alanfus biyadi illahi naf oo dhan gacantaa nafsi nafs nafto dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa waladii nafsi biyadii baan ku dhaartay lawjaradanaki naag yahay dharkaan kaa dhigaya aw amase latukrijanahu waa soo bixin warqadda waa cali radia allahu canhu ardaah ah, asad wey libaax markaa intuu dhaartay dhaartaa adag ayuu haddana mar labaad ku adkeeyay haddana la ujaridanaki laam qasam iyo tawkiid iyo waxba iskugu dardaray o masale tukrijanahu waad soo bixinaysa haddii kale haddii kale allah lagaa dhigi fa ahwad markay aragtay inuu ka dhabaynayo iyo fa ahwad waxay laacday biyadiha gacanteedii waxay la laacday ilaa xujsatihaa miskaheedii iyo gunidk meesha guntigeedii xujsada waa meesha laga guntado halkaa miskaha ah wa calayhaa korkeeda waxaa ahaa iisaarun hoosgunti suufun suuf ah markaasay fa ka soo saartay intay gelisay timaheed oo dhaadheer iyo halkaa dabada naciista baryaha gelisay oo halkiiba marka guntii korka